bismillaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo afaraad oo suuratu laxraaf ka mid ah alla subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay qisadii ku tacalluqaysay nebiyullaahi aadam iyo zawjadiisii iyo waswaaskii waxaa weeye ibliis uu waswaasiyey markii ay jannada ku jiraan arrintaasi sida ay u dhacday ayaa ilaahay subxaana watacaala noogaga soo warramay alla wuxuuna soo yidhi casharkeenna horo shajaradii laga reebay markii ay dhedhemiyeen xaawa iyo aadamowdha ilaahay waxaa u muuqday cawradooda ayaa u muuqatay oo mid walba midka kale cawradiisa ayuu arkay kolkaas waxay bilaabeen buu dhahay ay gudogaleen ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ku dhejinayaan cawradooda caleemaha jannada si waxaa weeye ay isugu asturaan oo isugu qariyaan rabbigooda ayaa u naadiye u dhah ilaahay subxaanahu watacaala oo alla wuxuu yidhi sow idinkama reebi shajaradaas aada cunteen sow idinma dhihin shayddaanku cadow ayuu idin yahay cadownimadiisu caddahay ee iska ilaaliya makaayidiisa arrintaas markay dhacday ilaahay wuxuu yidhi waxay dhaheen rabbigayno waxaanu dulminnay naftayna ayaanu dulminnay haddii aadan noo dhaafin oo aadan noo naxariisanne lanakuunanna waxaan ahaanaynaa oon ahaanaynaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray kuwa ka mida ayaanu ahaanaynaa marka waxaa weeye sidaas ayay rabbigooda ugu soo noqdeen aayaddaas ayaa marka waxaa weeye casharkeenu uu noo joogay ayadoo horay aanu dhahnay wax yar oo markaasi waxaa weeye bayaana ayaanu dib ugu laabanaynaa aayaddaas marka hadda nebiyullaahi aadam iyo sawjadiisa xawaaheeday ilaahay subxaanau watacaala ayay u soo noqdeen oo wixii ay galeen ayay ictiraafeen marka markay leeyihiin rabbanaa dalabnaa anfusanaa marka ugu horaysa waxaa weeye ikhbaar min allaahi can aadam xawaa weye ilaahay wuxuu ka khabrayaa xawo iyo aadam wixii markaasi ka dhacay oo ah ictiraaf ay ictiraafeen wixii ay galeen iyo shallayto ay ka shallaayeen wixii ka dhacay allana arrintaas waa ku dagaalay baa la yidhi inkastoo waxaa weeye arrintaasu xaqiiqada aysan ahayn macsi baa layidhi maxaa yeela waxaa la yidhahdaa xasanaatul abraar sayi'aati almuqarabiin dadka abraartaa xasanaadkoodu muqarabiinta sayi'aadkooda wayaa layidhi arrintaasi marka waxaa weeye oo ka dhacday aadam iyo sawjadiisa wax markaasi cusmada aadam wax u dhimaayo oo ceebaynaayo ma ahan baa layidhi maxaa yeele ambiyada waxaa mustaxiil ka ah sida caqiidada islaamka ay ku dhisan tahay mukhaalafo inay u qasdaan shay ilaahay ay ku khilaafayaan amdi uma sameeyaan laakiin waxaa markaasi ku banaan khada oo xagga ijtihaadka inay ijtihaadka ku gesaan waa dhici kartaa liin waxaa kaloo ku banaan nisyaan oo maaragtay raxmaaniyaho ilaahay xaggiisa uyan inay wax halmaamaan taas marka jaa'is ay ku taha layidhi arrintaana markaasi waxay la mid noqonaysaa layidhi tii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ka dhacday bise la yidhaahdo qisatu dilyadayn maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatusalaam salaad duhur ama casir ayadoo kala salaad afar ragcadooda ayuu wuxuu ka salaamo noqsaday laba ragcadood markuu dukaday xadiiskaas marka xadiis weyn oo kutubta waaweyn oo saxiixaynka iyo kutub kale dhigaayan weye markaasaa ninkii la dhihi jiray dulyadayn ayuu wuxuu dhahay salaadi miyaa la gaabiye rasuul allow mase waad halmaantay markaasuu dhahay intaasoo dhamma ma jirto markaasoo waxau dhahay bal bacdu daalika intaas bakeed ayaa jirta marka hadda arrintaas waxa weeye waa nisyaan ambiyadana waa ku banaan yahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay markaas ma halmaamin buu dhahay laakiin waa lay halmaansiiyow dhahay marka hadda arrintan aadam ka dhacday iyo maaragtay sawjadiisa waxa weeye taasoo kale way aan leeyihi xikmada hadda keentay geeddan inay cunaanne waxa weeye wax ka rasibmi lahaay aa ilaahay horuu qadarayaa jira oo markaasi khalqiga kan bani aadamka in koonkan la keeno oo arladan la keeno ayaa ilaahay horay u qadaray adduunyadana lagu camiro marka maadaama xugun ilaahay oo rabbaaniya oo azaliya ou jiray arrintaasu marnaba lagaba fursamahaynba marka alla wuxuu halmaansiyaa yidhi geeddi markaasi ha cunina la yidhi ha cuninadii la yidhi ayaa ilaahay halmaansiiyey si xigmadaas baaliqadaahu ay u xasisho weyey marka qofka u nisbeeyaanay tacamud iyo tajaru dhiirasho iyo camdi oo aadam uu ku dhiiraday wax alla uu ka reebay qofkaas waa gaaloobayaa haddana waxaa la yidhi qofka ka anfiyaa layidhi ismulcisyaan ka anfiya ilaan alla qur-aanka wuxuu ku yidhi wacasaa aadamu rabbow faqawaa oo ismulcisyaan ka anfiya isna waa gaaloobayaa marka arrintaasba waxaa weeye sidaas in caqiida ahaan loo fahmo ayaa laabud ah weye qofka marka arrintaas ka baxsanaayo waxaa weeye ama arrimaha loogaga baxsanaayo in la yidhaahdo macsidaas oo hadda la sheegaayo ma ahan macaasida caadiga mid lamid a ah weeye marka hadda maqaamka ambiyadana waxaa weeye wax la yaqaano weeye hadda ka horna waxa weeye suuratulbaqara ayaan uga soo warannay sidaas ayaa marka aayaddaas aan xoogaa bayaankii dib ugu laabannay marka weli waxaynu ku dhex jirnaa qisadii markaasi oo dhacday oo nabiyulaahi aadam iyo zawjadiisa xawaa iyo waswaas ibliis way ka ratimaa ilaahay noo sheegaya qaala alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala eebiduu hoobta ayuu dha ilaahay bacdukum barkiin xaali libacdin barka seerantood caduwun cadow u yahay aadam iyo markaas si zawjadiisa markii arrintaas ay ka dhacday ilaahay subxaanau wa tacaala meeshii ay joogeen waa ka soo waday oo waxaa la keenay arlada ayaa la keenay hadda arladan hadde marka la keenaayo waxa lagu keenayo lagu soo qaaday iyo ilaahay baasu ku cilmi leh qaala alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala ihbiduu hoobta ayuu dha ilaahay hadda aadam iyo xawo iyo wixii ay shamliyaan oo duriyadooda mustaqbalka ay dhali doonaan ayaa loola jeedaa wowdan oo waawil jamaacaha ah taas ayay caddaynaysaa maxaa yeele hadda ilaahay ihbidaa ma uusan dhihin bacdukum barkiin xaal ayuu dha ilaahay macnaa waxaa laga wadaa bacdu duriya libacdin barka kale caduwun cadow uu yahay haddana ilaahay wuxuu ka warramayaa aadam owlaadiisa in adduunyadan markii la keeno oy arladatan ay camiraan in cadaawa qaarkood ay ka dhaxaynayso oo bani aadamka waxaa weeye cadaawada maanta ka dhacaysa oo is-cadaawaysanayo oo isdilaayo waxa weeye wax horay ilaahay u qadara weeye marka hadda cadaawadaasuna bacli weeye ee hadda cid walba cadaawo isku noqon mayso oo ilaahay wuxuu yihi barkiin ayaa barka kale cadaawo ku noqonaya oo barkiin barka kale ayuu dulminayaa walakum waxaa idin sugnaadow dha ilaahay haddane fil arli arlada dhexdeeda mustaqarun makaanu sugnaasho ayaa idiin sugnaatay iyo wa mataacun raaxo ilaa xiinin waqti intii leegan aad ku raaxaysataan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walakum waxaa idiin sugnaaday adinka iyo owlaadiinaba fil arli dhulka dhexdiisa mustaqarun makaanu istiqraar weeye makaan aad ku sugnaanaysaan weeye iyo wa mataacun mataac weeye waxaad ku tamasucaysiin ood ku noolaanaysaan weeye ilaa xiinin wakti inta laa gaaraayo oo ajasiin ay ka go'ayso marka wixiiba bani aadamahoo dhan ilaahay wuxuu noo caddaynayaa makaan ay ku astiqraaraan inay adduunyada tan ay ku leeyihiin oo haddana waxaa weeye wax ay ku noolaadaan inta ay ka dhimanayaanna inay iska leeyihiinoo ciddi kasta oo bani aadamahoo koonkan timaada makaan ay ku joog ay ka joogsato oo ay ku noolaato way ka leedahay waxyaabo ay ku noolaato ayshana way ku leedahay oo ilaahay yaa qadaray qaala alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala haddane fiihaa arlada dhexdeeda ayaa taxyowna ku noolaanaysaan wa fiihaa arlada dhexdeeda ayaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa arlada xaggeeda ayaa tukhrajuuna laydinka soo bixinayaa qaala alla wuxuu yihi subxaanau watacaala fiihaa arlada dhexdeeda ayaa taxyowna ku noolaanaysiin wa fiihaa arlada dhexdeeda ayaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa arladaas xaggeeda ayaa tukhrajuuna laydinka soo bixinaya oo hadda wixii arladii markii la keenay nolol inay ku leeyihiin ayaa ilaahay sheegay iyo makaanu istikaar ay ku leeyihiin haddana waxaa u raacayo ilaahay uu ka warramaya subxaana wa inay arlada ay ku noolaanayaan oy nolol ku joogayaan haddana waxaa weeye ayagoo arlada ku nool in arlada ay dhexdeeda ku geeriyoonayaan haddana arlada ina lagu duugo hadhowna qiyaamo laga soo bixinaayo taas ayaa markaasa waxaa weeye aadam ayaa loo sheegay marka hadda markii laga soo tegay aslulbashar oo aadama iyo zawjadiisii waxaa ilaahay subxaanau watacaala haddana uu la khidaabayaa owlaadiisii bani aadamka waxyaabo badan oo laga dalbaayo ayaa ilaahay subxaanau watacaala ka warramaya alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaa banii aadama aadam owlaadiisiiyow qad xaqeeqaha anzalnaa waanu dejinay calaykum korkiina libaasan dhar ayaanu idinsoo dejinay alla subxaana watacaala markii uu noo soo sheegay qisatu aadam waxawaa iyo wixii loogu nimceeyey iyo fidnatu shaydaan fidnadii shaydaanka uu ku sameeyey ilaahay wuxuu la khidaabayaa meeshaan owlaadu aadam si cumuumah oo caama weye waxaana lagula khidaabayaa nicmada ilaahay subxaana watacaala ugu nimceeyey ayaa la xasuusinayaa waana loo digayaaho itibaacu shaydaan ayaa looga digayaa shaydaan inay raacaan maxaa yeele shayddaanku cadowgii aabbahood ayuu ahay aabbahood ayuu cadowgiisa ahay oo aabaheen aadam ayuu shaydaan cadow u ahay waxaana la yidhaahdaa waalcadaawatu lilaabaai mutasilatun lilabnaa'i yaa layidhi waxaa la yidhaha cadaawada oo aabbaa'da loo qabay waxay lasoo soo owlaadooda maxaa yeele ninkii aabbaa'daadii hore amba usuushaadii ninkii waxa weeye col la ahay amba cadow la ahay ama xumaan ku samay jiray adigana waxa weeye arrintaas way kula soo xidhiidsanaysaa oo qofkan waxa weeye haddii waxa weeye usuushiisii cadow lala ahaa jiray asagana cadow waa lala noqonayaa marka hadda aadam maadaama shaydaan cadowgiis uu ahay oo arrintaas uu ku sameeyey cadaawadii aabbaheenna waxa weeye annagana weyna la soo xidhiidsanaysaa mana nag waxataa waxa weeye shayddaanka iyo mahane bani aadamka laftirkiisa arrintaas ay ka dhacaysaa arrintaasaa markaa de ilaahay subxaana watacaala owlaadu aadam ayuu ilahay uga digayaa qad xaqeeqehe anzalnaa waanu dejinnay calaykum korkiinna libaasan qar ayaan idinsoo dejinnay nimcada waaweyn oo ilaahay subxaana watacaala bani aadamka ku fadilay kamid tahay qad anzalnaa calaykum libaasan weeye anzalnaa asbaabahu minasa horta asbaabta ayaa samada laga keena oo maqarki ah marka madarka waxaa ka soo dhalanaya nabaad ayaa ka soo dhalanaya oo markaa isagana qarki laga samaynaayo sida waxaa weeye qudniga weeye cudbiga iyo kataanka weye haddana waxaa weeye xayawaanaadku wixii samadaas ka yimaada oo arlada ka yimaada oo arladii ka soo baxa ayay iyaguna ku noolaanayaan ayagina waxaa laga helayaa suuf iyo tin iyo wabar iyo xariir wax walbaa laga helayaa weye libaaskaasoo yuwaarii asturaayowdha ilaahay sawaatikum sawaatikum xumaanyaalkiina asturaayo libaasan libaasowdha ilaahay khalaqnaahu lakum waan idin abuurnay libaasan weeye libaas libaaskaasoo yuwaarii asturaayo sawaatikum xumaanyaalkiina asturaayo waxaa weeye libaas oo cawrada asturaa weeye sawaatikum owdha ilaahay subxaana macnaa cawraatikum weeye marka hadda nimco weyn weeye haddii cawrada wax lagu asturto la helay waa nimco weyn weeye marka waxaa loo baahan yahay cid walba cawradeeda inay bedaan laabudda ah weye waxaa la yaqaanaa ragga iyo haweenka qof walba cawro ayuu iska leeyahay qofki waxaa weeye cawradiisa dadi waayena wuxuu noqonayaa qof ilaahay nimcadiisa ku kufriya ayuu noqonayaahoo nicmada ilaahay qof ku kufriya ayuu noqonayaa rag iyo haween waxaa looga baahan yahay cid walba waxaa weeye cawradeeda inay dedaan looga baahan yahay hadda sida badanaa raggu cawradooda waa dedaan laakiin haweenka ayaan cawradooda dedin nicmada ilaahay hadday rabaan in ilaahay subxaana ay alla ay ku shukriyaan oo ilaahayna uu ku sawaabiyo waxaa laabud ah inay haweenku cawradooda ay dadaan ayaa laabud ah weye maxaa yeele ilaahay saas ayuu leeyahay dhar ayaa idinsoo cawradiinna asturaa dh ilaahay iyo wariisan ayaa idinsoo dijina garab ayuu dha ilaahay riisku waxaa weeye waxa laysku qurxiyo oo dharka kamida mida weeye waxaa loola jeedaa ha layidhi jubbadda iyo shaatiga iyo funaanada iyo waxa la qaadanaayo taasaa loola jeedaa marka wariisan weye libaasan taasay ku cadfan tahay garab ayaa laga cabbiraa layidhi maxaa yeele lianna rayisaa layidhi ziinatu daa'iri garab hadda waxa looga cabiraayo dharkan kor laga qaadanayo ama shaatiga ama jubbadda ama funaanada oo kor laga qaadanayo waxa garab looga cabiraa layidhi garabku waxaa layidhi shimbirka ziinadiisu weeye sida waxa weeye dharku ou ziine ugu yahaa layidhi dadka ugu yaha bani aadamkaa layidhi marka hadda waxaa weeye saas ayaa looga cabiray marka dharkii laga soo waramay libaas oo macnawiya ayaa ilaahay nooga waramayaa oo haddii aan isaga aanan la helin libaaskaas kale waxba uusan taraynin alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walibaasu taqwa ayuu dha ilaahay taqwada libaaskeeda taqwada dharkeeda u dha ilaahay <clears throat> waxaa loola jeedaa alcamal saalixu weye camal saalixa weeye iyo wasamtu alxasanu shagli wanaagsan wa libaasu taqwaa taqwada libaaskeedow dha ilaahay daalika kaasu khayrun mid khayr badan weeye libaasu taqwa ayaa khayr badanow dha ilaahay oo waxa weeye camalka saalixa libaasu taqwa waxaa weeye annaashi-u canhaa wey waxaa weeye taqwada waxa ka dhalanayo oo cibaadada ah camalka saalixa weeye oo cadaabka looga koraayo maxaa yeela maalinta qiyaamo insaanku camalkiisa ayuu marashaysanayaa camal saalixa qofkaan lahayn maalinta qiyaamo wax uu marashaysto arki maayo marka hadda libaasu taqwa muhiim weeye ayada ayaa ka muhiimsan midda kale daalika kaas ayaa khayrun khayr badan ow dha ilaahay haddana alla wuxuu yidhi daalika kaasow dha ilaahay min aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa ayuu kamid yahay ismu ishaaruhu waxa u noqonayaa oo mushaaru ileyhi uu noqonayaa libaaska hadda aynu soo maraynay oo aqsaamtiisa laga soo warramay oo ilaahay uu noo soo dejiyey daalika kaasou dhahay alla subxaanau watacaala min aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisu ka mid ah dalaa'ilu qudratillaahi waxdaaniyati weeye lacalakum inaad lacallahum inay yadakaruuna ay waansamaanu ilaahay lacallahum inay yadakaruuna ay waansamaan oo alla ay rumeeyaan hadda waxaa weye meeshaan iltifaadaa ku jiro waxaa laga milicsada markaas kitaab waxaa loo milicsada qaybiye weye qur-aanka waxay kamid tahay tafanunka ku badan iyo qur-aanka waxaa weeye balaaqadiisa lacallahum inay yadakaruuna ay waansamaan odha ilaahay haddana alla wuxuu ihi yaa bani aadama aadam owlaadiisiiw markii ilaahay subxaana watacaala uu soo xusay nicmatu libaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku baraarujinayaa shaydaanku inuu xasadkooda xaasidkooda u yahay oo cadowgooda uu yahay ah. Ah. sida waxaa weeye aabbahood cadowga ugu ahay inuu ayagana ugu yahay ayaa ilaahay haddana nagu baraarujinayaa oo maadaama shaydaanku aabbaheenna uu cadowgiis ahay annagana cadowgeen inuu yahay marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala yaa bani aadama aadam owlaadiisiiyow laa yaftinannakumu shayddaanu shaydaanku yowsan idin fidnaynow ilaahay shayddaan yowsan idin lumin weyey macnaha waxaa weye laa tattabicuuha raacina oo markaa aad fidnowdaan fidnowdaan maxaa yeele qofka shaydaan raaca qof fidnooba weeye alla wuxuu yidhi subxaana watacaala laa yaskinannakum shaydaanu shaydaankiiyousan idin fidnaynin kamaa sidii akhraja uu iga soo bixiyey abaweykum labadiinni aabbo min aljannati jannada uu iga soo bixiyey kamaa akhraja sidii uga soo bixiyey kaabtaan bimacnaa mislay noqonaysaa oo markaasi sifatu limasdarin maxduufin ah weye maadu masdariya weeye oo waxaa la dhalaalinayaa maca maa bacdaha weye bimasdarin weye taqdiirtu waxaa weeye fitnatan misla fitnati ikhraaji abaweykum saasoo kale weye waxaana wasfuljamacu yahay baa layidhi zawaalu nicami fii kulinaa layidhi oo alla wuxuu yihi subxaana watacaala laa yaftinannakum shaydaanu shaydaanku yuusan idin fidnaynin buu dha ilaahay kamaa akhraja aweyku waxaad soo qadaraysaa markaasi fitnatan fidno oo misla ikhraaji abaweykum weye taas oo lamida kamaa sidii akhraja abaweykum labadiina aabo uga soo bixiyey min aljannati jannada yanzicu xaal uu siibaayou dhahay alla subxaanau watacaala canhumaa labadaas xaggooda libaasahumaa maryahooda uu ka siibaayo yanzicu xaal uu siibaayou ilaahay canhumaa xaggooda libaasahumaa maryahooda uu ka siibaayo liyuriyahumaa inuu tusiyow dha ilaahay saw-aatihimaa xumaanyaalkooda uu tusiyo xumaanyaalka waxaa daa weeye cawradoodii waaye saan horuu soo marnay cawrada ayaa loola jeedaa alla markaa wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala liyuriyahumaa inuu tusiyo saw-aatihimaa xumaanyaalkooda uu tusiyo innahu shaydaankuyow dhahay alla subxaanau wa tacaala yaraakum waa idin arkayaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu qabiilkiisa macnaa junuudiisa ayaa laga wadaa min xaysu meel laa tarownahum idinku aydaan arkayna innahu shaydaanku shaydaankan hore waxa weeye ibliis weeye yaraakumaa idin arkaya haw dhahay alla subxaanau wa huwa isaga iyo wa qabiiluhu junuuddiisa wixii waxa weeye isagu uu dhalay oo kasoo farxamay min xaysu meel laa tarownum idinku idin arkayna maxaa yeelay jasadkooda ayaa jasad ladiif ah weye amase waxaa weeye alwaan midab maaha maxaa yeelay shayaadiinta iyo malaa'igta hadda ka aanu ka soo warramayo jinnigu waxaa weeye astaam oo naariya oo hawaa'iya weye waa shay naariya oo hawaa'iya weye markaasi hawana hadda wax loo jeedi karo midab oo la taabanayo ma laha laakiin wuxuu iska leeyahay tashakul ayuu iska leeyahay ashkaal oo mukhtalifo ah oo mid xun iyo mid wanaagsanba inuu isku bedelo ayuu iska leeyahay marka hadda aayaddatan sidaana ilaahay uu leeyahay shaydaanka ma arkaysiin isaguuse waa idin arkayaa waxaa ka soo aroortay bacdu alaxaadiis oo saxiixa in waxaa weeye rasuulkeenna calayhi salaatusalaam uu arkay shaydaan oo xadiiskii saxiixa ahayo oo uu dhahay nabigu calayhi salaatusalaam cifriid ninka la yidhaahdo shaydaanka maalidka ayaa igu soo fakaday si salaaddii iga gooye markaasaan qabtay waxaana damcay inaan sawaanil masjidi aan ku xiro si carruurta iyo haweenku arkaan taas nabigu calayhi salaatusalaam waa arkay haddana waxa weeye jinnigii oo nabigu qur-aanka ka dhegaysanayey sida raajixa nabigu alayhi salatusalaam waa arkay rag asxaabta ka midana waxaa weeye ubay ibnu kacab oo kaleentood iyo abu hurayra markii waxa weeye jariinka ay lahay ou lahay ubay ibnu kacab oo shayddaanku imaanayay wax ka cunaayey waa kii markaasi isaguna arkay abu hurayrana markii waxa weye rasuulka calayhi salaatusalaam sadaqada uu ugaga dhigay waardiyaha waa kii dhowr habeen markaasi arkaayey oo kabacdina nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam dad kaloo ilaahay abraartiisa oo saalixiinana way arkaan shayddaanka marka hadda aayaddan iyo axaadiistaa see laysugu geynayaa markii la yidhaahdo culammadu waxay leeyihin waxaa laysugu geynayaa markaan waxaa laga warramayaa innahu yaraakum huwa qabiiru min xaysu laa tarawnahum waxaa laga warramayaa caamatu naas markii la yidhaahdo dadka caamadiisa sida badan waxaa weeye ma arkaayaan laakiin waxaa ku baxaaya in kaleentoodoo waxaa weeye ilaahay abraartiisa way arkaayaan shayddaanka xataa waxaa dhici karta qaar aan abraarta ahaynu inay si kale u arkaan ayaga laftirkoodu laakiin waxaa laga warramaya hadda caamatu naas ayaan shaydaanka arkaynin innaa annagu buu dhahay ilaahi subxaana watacaala jacalna shayaadiina shayaadiinta waxaanu ka yeelnay owliyaaa xiriir ayaanu ka yeelnay acwaan iyo qurano ayaan uga yeelnay liladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn shayaadiinta noocaas oo ilaahi subxaana watacaala inoogaga digaayo alla wuxuu yidhi waxaanu shayaadiintaas uga yeelnay xiriir kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa aan rumaynayn maxaa yeele hadday alle iyo rasuulkiisa rumayntooda ay ka tageen qariinkooda wuxuu noqonayaa shaydaan ayuu noqonayaa markaasuu alla wuxuu yihi innaa annagu jacalna shayaadiina shayaadiinta waxaanu ka yeelnay owliyaa xiriir ayaanu ka yeelnay acwaan ayaan uga yeelnay kuwa kaalmoa oo quranaho la xiriira liladiina kuwa laa yu'minu aan rumaynayn wa idaa waktigii facaluu ay falaanow dha ilaahi faaxishatan faaxisho ay falaan qoladan waxa weeye ilaahay ugaga yeelay shayaadiinta quraanada uga yeelay shirki hadday sameeyaan waxaa ka mida dawaafka ay ah dhawaafi jireen mushrikiintu beytka ayagoo qaawan oo haddana ku andacoonaaye laa naduufu fii siyaabin casayna allaha fiihaa weye oo dhihi jireen dhar ku dhawaafi mayno ilaahay aanu ku caasinay marka hadda aayadda tan intaanan macnayada u gelin waxay ku soo degtaa layidhi kufaaru mako kufaaru maka waxay ahaayeen baa la yidhi inay dhawaafi jireen ilaahay beytkiisa ayagoo qaaqaawan raggu wuxuu dhawaafi jiray maalintii haweenkuna waxay dhawaafi jireen habeenkii bay dhawaafi jireen arrintaas markii wax laga weydiiyene waxay dhihi jireen laa nadhuufu fii siyaabin casayna lah fiihi dhar oo ilaahay subxaana wa tacaala aan ku caasinay beydka ilaahay oo xurmada leh ku dhawaafi mayno weye marka nin ayaga kamida ah ama haween ayaga kamida ah markay soo galaan ayagoo xejinayo ama cumraysanayo waxay dhihi jireen baa layidhi ma habboona inaanu ku dawaafno dhar oo waxaweeye rabbigeenna aan ku caasinay markaasuu qofku wuxuu dhihi jiray war yaa i caariyeynaayo macaawiis yaa i caariyeynaya haddau helo waa qaada jiraa layidhi haddii kaleentood isagoo qaawan ayuu dhawaafi jiraa layidhi marka sidaasay ahaayeen marka shaygii faaxishada ahy oo macsidaa ayay waxay ku tilmaamayaan shay markaasi dhaaca oo wanaagsan inuu yahay maxaa yeele cid kastoo alla aan rumaysnaynin wixii macaasiya ay samaynayso wanaag bay ku tilmaantaa alla markaas wuxuu dhahay wa idaa waktigii facaluu ay falaan faaxishatan foolxumo ay falaan qaaluu waxay leeyihiin oo la yidhaahdo waa maxay arrintaanu wajadnaa waxaanu helnay calayhaa korkeeda aabbaa'na aabbayadeena ayaynu ka helnay macnaha aabba'deena ayaanu ka soo gaarnay waana ku dayanay wallaahu allana amaranaa bihaa alla ayaana amraaya ayay haddana leeyihiin annagoo aabbaadeenna ka helnay ayaa haddana ilaahayna amraya wajadnaa waanu helnay alayhaa ayay leeyihin faaxishadaas aabbaa'ana aabbayowgayna ayaanu ka helnay faqtadaynaa bihim waana ku dayanay wallaahu alla ayaana amaranaana amraaya bihaa faaxishadaasay leeyihin haddana sidaa markay yidhaahdaan ilaahay wuxuu yihi qul waxaa u tidhaahdaa in allaha alla laa ya'mur amri maayo bilfaxshaa'i faaxisho amri maayo ilaahay faaxisho cid ma amro ataquuluuna ma waxaad ugu qowlaysaan cala allaahi ilahi korkiisa maa shay laa taclamuuna idaan garanayna istifhaamu inkaari weeye wa tawbiik qul waxaa u tiraahow dha ilaahay ina allaha alla laa ya'muru amri maayo bilfaxshaa'i faaxisho ilaahay amri maayo maqaaladoodii labaad ayaa ilaahay ku radinayaa ataquuluuna ma waxaad ugu qowlaysaan cala allaahi ilaahay korkiisa maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayna qul waxaa u tiraahow dha ilaahay sayidka maxamedkaahow amara rabbii rabbigaygu wuxuu amray bilqisli cadli ayuu amray rabbigaygu cadaalo ayuu amray iyo wa aqiimuu ooga ayuu amray wujuuhakum wujiyaashiina cinda kulli masjidin makaanu sujuud la arka kulligiis agtiisa qol waxaa u jira hawdha ilaahay amara rabbii rabbigaygu wuxuu amray bilqisli cadli ayuu amray daacada waxaa weeye in cadaalo la sameeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala keligiis la caabudo ayaa loola jeedaa cadaalo caamana way kulminaysaa iyo wa aqiimuu ooga waxay ku cadfantaha bilqistaas weeye wa qaala wuxuu dhahaa ku qadaran aqsidu weye wa aqiimuu saasay ka dhigan tahay wujuuhakum wejiyaasiina lilaahi ilaahay wejigiinna ilaahay daraaddiisa u oogo wejigiina ilaahay u jeediya oo alle ugu sujuuda weeye cinda kulli masjidin makaanu sujuud la arka kulihiis agtiisa macnaha waxaa laga wadaa sujuuddiina ilaahay u khallisa oo ilaahay kayrkiisa ha u sujuudina wadcuuhu alla caabuda oo ilaahay subxaanau watacaala keligiis caabuda mukhlisiina xaalaa diinka u khalisaayo low lilaahi alla addiina diinka u khalisaayo oo ilaahay shirka uga khalisaayo ilahi wuxuu yihi subxaanau watacaala alla caabuda u dheh oo ilaahay u khalisa cibaadada mukhlisiina xaalaa diinkuwa u khalisaayo barax tiraayo low lilaahi ilaahay addiina diinkoo shirka uga barax tiraayo kamaa bada'akum sida alla idiin abuuray adinkoon waxba aanan ahaynin ayaa tacuuduuna ku laabanaysaan kamaa bada'akum sida alla idiin abuuray khalaqakum walam takuunuu shay-an weeye ayaa tacuuduuna ku laabanaysiin oo ilaahay subxaana watacaala adinkoo noolnool ayuu idin soo celinayaa maalinta qiyaamo waana idin xisaabayaa fariiqan fariiqow dha ilaahay oo idinka idinka mida haddaa alla waa hanuuniyey wa fariiqan fariiqna xaqa waxaa ku waajibay calayhim korkooda allalaala ku baadi fariiq idinka idinkamida mida ilaahay wuxuu u qadiray hanuun horena waxau dhahay wa fariiqan fariiqna xaqa waxaa ku waajibo oo ku sugnaaday calayhim korkooda allalaaratu baadi maxaa yeelay inahum ayagu ittakhaduu shayaadiina shayaadiinta ayay ka yeesheen owliyaaa xariir min duuni ilahi ilah wayaxsabuuna waxayna u malaynayaan annahum ayagu muhtaduuna kuwa hanuuna yihiin saas ayay markaa waxaa weeye ayay ku luntan yihiin casharkeen intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanau wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo koowaad oo suurati alaxraaf ka mid a ah. alla subxaana wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadii ugu dambeeyey wadooyinkii mushrikiinta ahay oo faaxishada markay sameeyaan laba arrimood ku banaysanayay inay aabbaa'dooda ay ka soo gaareen iyo ayagoo ku been abuuranaya allahna amre ay dhahayeen marka ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas wuxuu dhahay rasuulkiisa waxaa u tidhahdaa alla faaxisho amri maayo ee ilaahay ma waxaad ugu qowlaysaan shay adan garanaynood ku been abuuranaysaan rasuulka allah wuxuu dhahay waxaad tidhahdaa rabbigaygu waxuu amrayaa cadli ayuu amrayaa iyo inaad oogtaan wujuuhdiina masjid kasta agtiisa meel kastood ku cibaadaysanaysaan ilaahay aad ku caabudaysaan inaad wejigiina ilaahay u ood alle u sujuuddaan oo asnaam u sujuudina alla caabuda u dhahaa layidhi nabiga calayhi salaatusalaam oo ilaahay waxida weye adinkoo diinta u khallisaayo sidii alla idiin bilaabay idinkoon waxba ahayna ayaa alla idinku soo celinayaa marka alla wuxuu yihi fariiq adinka idinka mid ilaahay alla waa hanuuniyey fariiqna waxaa ku waajibay baadi ayaa ku waajibtay oo ilaahay hore uu qadiray maxaa yeelow dha ilaahay inahum ayagu ittakhaduu shayaadiina shayaadiinta ayay ka yeesheen kuwaasu awliyaa xariir ay ka yeesheen min duuni duunilah ilaysu kadiis waxayna u malaynayaan inay hanuunsan yihiin ow dha ilaahay ayagoo beentood ay too aanan hanuunsanayn ayay waxay isu haystaan inay hanuuneen aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa intaaan u gelin sawnusuulkeedu uu yahay sababahay ku soo degtay sida uu dhahay caalimka weyn oo saxaabiga jaliilka ah, xabru caalimulumma cabdullahi ibnu cabbaas waxau dhahay horena aan usoo sheegnay carabtu beydka ayay dhawaafi jireen ayagoo raggooda ay qaawan yihiin ayay maalinta dhawaafi jireen haweenkuna ayagoo qaawan ayay habeenka dhawaafi jireen waxayna dhihi jireen laa naduufu fii siyaabin casaynallaha fiiha bar ilaahay aan ku caasinay ku dhawaafi mayno haddana waxaa la yidhi maalmaha ay xejinayaan wax ma aysan cuni jirin baa layidhi ilaa wax yar oo markaasi nafta ay ku ceshanayaan mooye haddana waxaa layidhi hilib ma aysan cuni jirin baa layidhi oo waxay ahaayeen dad waxaa weeye hilibka aan cunaynay ahaayeen halayidhi subag ma aysan cuni jirin baa yidhi arrintaasna waxay ku weynay jireen xajkooday ku weynay jireen markii laga soo tegay jaahiliyadii oo islaamku uu dhashay ayaa dadkii muslimiinta ahay ayaguna waxay hamiyeen baa layidhi ficilka ay samay jireen qolooyinkii jaahiliyada ahay ayay hamiyeen baa layidhi inay arrintaasoo kale ay sameeyaan taasaa marka ilaahi subxaana watacaala uu ka warramaya alla wuxuu yidhi subxaana wa yaa bani aadama aadam owlaadiisiiyow khuduu qaatow dha ilaahay ziinatakum ziinadiina qaata waha awradiinna asturaaya qaata cinda kulli masjidin makaanu sujuud la arka kulligiis agtiisa waxaa laga wadaa cinda salaati wa dawaaf weye salaada iyo dawaafka weye maxaa yeele hadda saa horuuga soo waramay sawnasuulku ahay dawaafka markay sameeyaan dharka way iska dhigi jireen salaad hadda saxiixana maba aysan lahaynba markaasuu dha ilaahay quruxdiina qaatow dha ilaahay cinda kulli masjidin ow dha ilaahay makaanu sujuud ar kulligiis wey masjidka asalka waxaa la yidhaha mawdicu sujuud al dhaha meesha lagu sujuudaayo waa la yska idlaaqaa layidhi waxaana loola jeedaa ha layidhi nafsu salaad ayaaba loola jeedaa salaada nafteedaa loola jeedaa iyo dhawaafka weye waxay ka mid taha layidhi min baabi tasmiyati alxaali biismi lmaxaliyaa layidhi waxaana laleeyahay cibradu waa iska caam qolaba markaasa ku soo degsiye waxaa haboon baa layidhi ummadan ummatulmaxamede atajamul bisiyaab weye dharka inay isku qurxiyaan cinda xuluuri mashaahidi alkhayri meelaha khayrka markay xaadirayaan maca alqudrati hadday awoodi karaan meelaha khayrka salaada lagu dukanaayo ama khayrka loo xaadiraayo waxaa loo baahan yahay oo wanaaga in laysqurxiyo qofku intii uu haweli karo awooddiisa inuu isisiineeyo ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay ilaahay subxaanau watacaala munaajaatu rabbi oo maaragtay melikulmuluuga ayaa la qaabilayaa nin boqor ahoo caadi ahoo makhluuq ahoo wax uu yahay aysan jirin haddii maanta la yidhaha hebelaas waxaaye qofku waxaa weeye inaa isqurxiyo wuxuu dhan heli karo xataa wax tabal tabalcaraaqaas ayuu ku tegayaa fa kayfa markaa melikulmuluug weye ilaahay hortiisa haddii la hor joogo bal ka waran marka in la isqurxiyo laabudda weye marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala khuduu qaatow dha ilaahay subxaana wa tacaala diinatakum diinadiina qaata diinadiina qaatow dha ilaahay cinda kulli masjidin ow la arkay ayuu dhaha ilaahay makaanu sujuud kulligiis agtiisa salaada iyaa loola jeedaa saan uu soo sheegnay wa kuluu cuna ayuu dha ilaahay haddana washrabuu caba waxaad doontiin cuna oo caba taas iyadana waxaa lagu radinayaa nimankii jaahiliyada ahay inay markaasi waxaa weeye markii oo waxaa weeye xajka ay ku jiraan ayna waxna cuni jirin waxna cabi jirin oy taas iska xayiri jireen alla markaa wuxuu dhahay mu'miniinta cuna oo caba ayuu dha ilaahay walaa tusrifuuhana gudbina oo marka wax la cunaayo ayaga laftirkeeda in la xadgudba la dooni maayo oo waxa weeye xalaashaha xarimina weeye kamaa kaanuu yafcaluuna weye sida ay samayn jireen oy iska manci jireen hilibka iyo subaga iska manci jireen shay xaaraan manaha xalilina weeye amase waxaa weeye haddana waxaa weeye xuduuddana cunidda iyo cadidaha xad gudbina oo waxaa weeye cunnimada yaan lagu xeel dheeraan weye maxaa yeele waxay keenaysaa dhibaato oo waxaa weeye ayay keeni karaysaa maxaa yeele rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi salaatusalaam maa mala'a ibnu aadam wicaa'an sharan min badnihi bani aadamku ma buuxiyo weel oo ka shar badan calooshiisow dhah maxaa yeele lianna maa zaada calaa suluusilbadni maxaa yeele caloosha saddex markii loo qaybiyo meesha saddexaad wixii ka ziyaada qofka waxaa weeye dhibaato mooyaane wax kale uga soo laaban maayaan oo qofka haddii waxaa weeye fiisulbadni hadduu ka badiyo cuntada maral ayaa cudur baa uga soo laabanaya waxuu nacsiyo ka ilahay ma jirto wey maxaa yeel xadiis annagu wuxuu dhahay aslu kullu daa'inow dhahay albadarasiyow dhahay cudur dhammaantiisa waxaa asaluhu ow dhahay dhacaam dhacaam la kor saaro weye idkaalu dhacaami cala dhacaam badaraw taas weye waxaa marka munaasaba qofku inuusan cunin ilaah uu ka gaajoonaayo waxaa la rabaa inuu dhacaamka ka joogsado ayadoo naftiisu weli ishtahay u qabto maxaa yeele nafta waxaa la rabaa inuu ka hanto u ka celiyo israafka weye shayga mubaaxaa weye marka waxaa la rabaa hadduu wixii xaaraam yahay iskaba daado wixii xalaas ahay ayaa waxaa loo baahan yahay naftaada inaad wax ka celiso shayga haddii hade u xaaraam yana kaba sii daro xaaraam laga dergaaho waa shay aad iyo aad xishoo darro iyo markaasi foolxumo ah weye walaa tusrifuuha xadgudbinow dhahay alle innahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadda gudbaaya kutubta hataa cilmi culumta qaarkeed waxaa la soo guuriyey waxa weeye dadka qof walba qofkuu ka cunnimo badan yahay oo raashinka uu ka cuni og oo ka murugto ogyahay inuu ka cumri gaaban yahay taas ayaa wax badana lasoo soo naqliyaa layidhi qul waxaa jira hawdha haddana ilaahay adigoo ku inkiraaya taxriimkii ay sameeyeen mankeebaa xarama xarimay u dhowdh ilaahay ziinatallaahi ilaahay ziinadiisa allatii ziinadaasoo akhraja alla uu soo bixiyey licibaadihi addoomankiisa oo libaaskan ilaahay dadka uu soo bixiyey yaa xarimay iyo wadayibaasi dheegyaalka waxyaabaha lagu macaansado yaa xarim u dha weeye istifhaamu inkaari wa tawbiikh weeye marka hadda waa lagu inkirayaa arrimihi ay sameeyeen waxaase loo digayaa dadka mu'miniintaa mankeebaa xarama xarimo u dhowdha ilaahay ziinatallaahi ilaahay ziinadiisa allatii ziinadaasoo akhraja alla uu soo bixiyey licibaadihi addoomankiisa iyo wadayibaati dayibaadka waxyaabaha musaladaadka oo lagu macaansado oo min arisqi owdha ilahay risiga ah oo min arisqi risiga ah qul waxaa u tira awdha haddana ilaahay hiya taas waxaa weeye libaaska iyo dayibaadka oo risiga ah hiya taasu liladiina kuwa ayay usugnaatay aamanuu rumeeyey filxayaati nolosha addunya oo dhow laamtan waxaa layidhaha laamulistixqaaq ayaa layidhaha macnaha waxaa laga wadaa shaygaas wanaagsan waxaa mustaxiq ahoo mutaysay dadka muuminiintaa weeye wa in shaarakahum fiiha kayruhum kayrkood haba la wadaagsanaada ilaan adduunya cid walbaa cunaysee liladiina kuwa ayay u sugnaatay aamanuu rumeeyey filxayaati nolosha addunya oo dhow khaalisatan xaalay taasi khaas iyaga ku ah yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda khaalisatan xaalay taasi khaas ku ah tascana waa la akriyaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda maxaa yeele libaaskaas wanaagsan iyo dayibaadkaas gaaladu maalinta qiyaamo heli maayeen mu'miniinta ay khaas ku tahay qiyaamo laakiin adduunka shirkaa lagu yahay kadaalika sidaasoo kalow dha ilaahay nufasilu laayaati aayadaha waanu cadaynaynaa kadaalika ay misla daalika tafsiir weeye tafsiirkaa la soo sheegay oo kale nufasilu laayaati aayadaha waanu caddaynaynaa ayuu alla dhahay liqoomin qoom ayaanu caddaynaynaa qoonkaasoo yaclamuuna garanaayo tadabbur owl ilaahay dadkaas ayaa lagu khasisaa layidhi maxaa yala ayagaa ku intifaacaayo qul waxaa jira awdha haddina ilaahi subxaana watacaala inamaa in kaleeta maayne xarama rabbii rabbigaygu waxau xarimay alfawaaxisha dunuubta foolxumada ayuu xarimay oo kabaa'irtaa sida zinada oo kaleentood iyo dilka iyo wa amwaal maalka layska dhaxo iyo lfisqi oo dhan ilaahay guhi subxaanau watacaala qul waxaa u jiraa saydka maxamedka ahow innamaa in kaleeta mahayne xarama rabbii rabbigaygu waxau xarimay alfawaaxisha fawaaxishta maakii dahara muuqanaya oo minhaa faaxishadaas kamida ah, iyo wamaa badana wixii qarsoon waxaa laga wadaa faaxishada mideeda jahriyada iyo midda sirriyada ayaa laga wada halayay marka hadda jahriyadu waxaa weeye macaasida oo daahiriyada weye sida dinka iyo khamra cabidda ayaa loola ayaa ka mid a ah. sirta macaasida oo waxaa weeye baadiniyadaani waa midda qalbiyada ahaa layidhi sida maaragtay ah isla camalweyninka iyo kibirka iyo iskususka weeye hadda marka meeshaan fawaaxistan waxaa loola jeedaa ayay culammadu yidhaahdeen zinada ayaa loola jeedaa qaarna waxay yidhahdeen dunuub kasta oo maaragtay ah xun oo kabaa'ira ayaa loola jeedaa haddii la qabto maaragtay zinadaa loola jeedaa waxaa la yidhi oo haddana ilaahay uu yidhi subxaana watacaala maa dahara minhaa omaa badana mideeda sirta iyo mideeda jaharka waxaa la yidhi carabtu waxay u badnaa jireen zinada ay u badnaa jireen zinadu waxay ahayd shay aad iyo aad carabta ugu shaaxay ahaa jirtaa layidhi haddana ayaga ayaa laba qaybood ahayeeno midna waxay ahaydeen zino oo sirriye ah midna waxay ahaydeen mid oo calaaniya ah, weeye waxaa la yidhi raggooda asharaafta ahoo sharafta lahoo magaca isu haaya waxay samay jireen oy xalilo jireen midda oo siriyada ah oo hoos hoosa ay xalilo jireen midda waxay reebi jireen baa lay jahriyadaahoo cid walba ay tegayso oo markaasi cayaanada ah marka labadaas waa laga xarimahaa layidhi laakiin waa iska caam iyo wal isma dembigowdha ilaahay dembiga ayaa caamsan weye iyo walbaqiya dulmiga oo dadka ilaahay dulminkiisa la dulmiyo iyo walbaqiya dulmigowdha ilaahay bikayri alxaqi xaq geerkiisa ahaaday iyo wa an inaad u shariig yeeshaan ayaa alla xarimay bilaahi alle maa shay lam yunazil alla uusan usoo dejin bihi maaga biishraakii weeye subaanan xujo wax ilaahay subxaana watacaala in alle loogu uu soo dejiye maba jirtaba wax ilaahay la garab dhigi karo oo alla in loo shariig yeelo alla uu soo dejiye maba jirta weye iyo wa tushrikuu inaad shariig yeeshaan bilaahi alle aad u shariig yeeshaan maa shay lam yunazil alla uusan dejin bihi ay biishraakihi shariigiisa subaanan xujo iyo wa an taquluu inaad u waqowtaan ayaa rabbigaygu xarimay calallaahi ilaahi korkiisa maashay laa taclamuuna iidaan ogsoonayna min taxriimi maa lam yuxarim weye wax ilaahay uusan xarimo xarimtaan iyo wax kalaba welikulli ummatin owl ilaahay ummad la arka waxaa u ajalun ajal welikulli ummatin ummad la arka waxaa u likulli fardin min afraadi lummati weeye fardi kasta oo afraadda ummadda ka mid a ah, waxaa u sugnaaday ilaahay ajalun ajal muddo weeye waqti oo mucayana ayuu iska leeyahay faidaa waktigii jaa uu yimaado ajaluhum ajalkoodowdha ilaahay ajalkoodii markii uu yimaado laa yastakhiruuna ka gadaal mari maayaan saacatan saacadowdha ilaahay walaa yastakdimuuna mana ka soo hormaarayaan ilaahay wuxuu nooga warramayaa cid kasta inay wakti mucayana iska leedahay oo adduunyadan wakti mucayana ay ku leedahay haddii waktigaas uu yimaadane ilmeecsi inaysan ka dabamarin kanana soo hormarin wey oo qofka waktigiisa la gaarinne ka soo hormari maayo haddii waktigii gaalana ka dabamari maayo wey alla haddana wuxuu idhi yaa bani aadama aadam owlaadiisiyow imaa ya'tiyannakum hadday idin hadday idin yimaadaan oo idin yimaadaan rusulun rusul oo minkum idinka idinka mid a ah. rusushaasoo yaqusuuna ku qisoonaaya calaykum korkiina aayaati aayaadkayga ku qisoonaaya faman ruuxii itaqaa dhowrsada oo shirki ka dhowrsada iyo macaasi wa aslaha hagaajiya camalkiisa falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanaan yaxzanu kuwa tiiraanyooda meeshaan hadda marka ilaahay wuxuu uga waramayaa dardaaran oo loo dardaarmaayo bani aadamka loo dardaarmaayo alla wuxuu idhi subxaana wa tacaala yaa banii aadama aadam owlaadiisow ayuu dha ilaahay imaa ya'tiyannakum haddow idin yimaado ou idin yimaado rusulun rusulow dha ilaahay rusul hadday idin yimaadaan oo minkum idinka idinka mid ah rusushaasoo yaqusuuna calaykum korkiina ku qisoonaaya aayaatii aayaadkayga oo idinkaga warramaya faman ruuxii ittaqaa dhowrsadown ilaahay oo shirkiga ka dhowrsada wa aslaha hagaajiya camalkiisa falaa khawfun cabsi calayhim korkooda ahaan mayso maalinta qiyaamo walaa hum mana ahaanayaan yaxzanuuna kuwa tiiraanyooda aakhiro wa aslaxa marka ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala camalkiisa hagaajiye waxay noqonaysaa ha yidhi inuu ka tago macaasida weeye iyo inuu ka tago wax kasta oo ilaahay subxaanau watacaala daacadiisa ka shuqlinaayo markaa wuxuu ku rumoodayaa intaa markuu sameeyo qofku taqwo wuxuu helayaa layidhaha taqwa alkhawaas layidhaah waxaa jirta iyaduna taqwo layidhaha taqwa khawaasulkhawaas weeye waxaa weeye taas waxay noqonaysaa khaadirkiisa waxaan alle ahaynba marnaba inaysan kusoo dhicin weye marka sidaas ayaa maaragtay hay taasu noqonaysa haleyi taqwada marka waxaa weeye aqsaamteeda ayaa badan oo hadda waxaa weeye camalkiisa uu hagaajiyo oo ilaahay uu ka cabsado kaliya hadday arrintu tahay oo uusan markaasi ka tegin wax alla ka mashquulinaayo taqwal caamay noqonaysaa taqwal caama waxaa la yidhahdaa shirkiga laga dheeraado alla la rumeeyo weye waxaa jirta taqwa alkhawaas weeye oo midda hadda aan sheegayno macaasida laga tago weeye iyo wixii qofka ilaahay ka shuqlinayo weeye waxaa ka sarreeyaa layidhi markaasi taqwa khawaas alkhawaas weeye marka hadda martabadan caarifka la yidhaahdo ibnu mashuur saa ishaaray walow khadaran lii fii siwaaka iraadatinow dhah calaa khaadiri yooman xakamta bihiddatiw dhah ninkaas maaragtay caarifkaa wuxuu yidhi haddii ilaahayow ay ku soo dhacdou dhahay wax adiga kaasoo haro oo aan doonaayo hal maalin hadday khaadirkiisu kusoo dhacdo fidadeeda ayaad sawminaysaa u dhah marka qofka sidaas gaara martabadaas waxaa la yidhaha taqwadiisa taqwaa khawaasulkhawaasa layidhaha laakiin hadda aayaddan waxa looga warramaayo daahirkeeda taqwal caama weeye waladiina kuwa ayuuba ilaahay kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna beeniyey oo wastakbaruu isweynaysiiye canhaa aayaadka iska weynaysiiyey ulaaika kuwaasowdha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabtooda weeye hum ayaguna fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraa weeye alla wuxuu yidhi subxaana wa waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna oo wastakbaruu isweynaysiiyey anaa aayaadka iska weynaysiiyey oo aanan rumaynin ulaaika kuwaasowdha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraa wuu ilaahay hadda markii ilaahay subxaana watacaala dadka wanaagsan uu ka soo warramay iyo ma'aalkoodu waxa uu noqonayo dadka xuxun iyo ma'aalkooda ayuu ilaahay ka warramayaa oo alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kuwa aayaadkayna beeniyey oo iska weynaysiiyow dha ilaahay waa asxaabu naarow dha ilaahay haddana naarta way ku waarayaan oo kufaar weeye faman adlamu yaa ka dulmi badanow dhahay alle minnin duul yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay calallaahi ow korkiisa kaduban been ku abuurtay faman adlamu yaa ka dulmi badanow dha ilaahay miman gii iftaraa abuurtay calallaahi dhow korkiisa kagudan been ku abuurtay qofka ilaahay shariiga iyo weedka u nisbeeyey ayaa loola jeedaa oo hadda waxaa weye yahuud iyo nasaaro iyo mushrikul carabba intaas ay wada yihiin weeye ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala yaa axad ka dulmi badan mid yaa ka dulmi badan marka alla uu leeyahay istifaamka istifaamu inkaari bimacnaa nafi weeye meelo badan ayaanu ku marnay ilaahay subxaana shariig bay u nisbeeyeen walad bay u nasbeeyeen marka dulmi intaas ka weynu ma jiro weeye waa acdamu dembi cindallaahi weye dembi kan ilaahay kisu weyn kaas weye maail haddii la yidhahdo kufaaru marka masalanba ilaahay waxay garab dhigeen asnaam nasaara iyo yahuudda iyaguna waxaa weeye allayadeeday u nasbeeyeen ow ambase ayuu dha ilaahay kadaba beeniyey biaayaati ilaahay aayadkiisa qur-aanka ah adkaa dulmi badane ma jirto kuwaas weye ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay yanaaluhum waxaa gaaraya bimacnaa yusiibuhum weeye ulaaika kuwaasuu dhahay alle yanaaluhum waxaa gaaraya waxaa gaaraya ilaahay oo asiibaaya nasiibuhum nasiibkooda oo min alkitaabi kitaabka ugu nasiiba waxaa laga wadhaa mimaa kutiba lahum wixii loo qoray oo lawxulmaxfuud loogu qoray oo risqi iyo ajal ah iyo qayrkiisa ayaa gaaraya oo hadda ayagoo alla saas u caasiyey adduunyadan wixii loo qoray way ka oobsanayaan ulaaika kuwaasow dhahay alla subxaanau watacaala yanaaluhum waxaa asiibayowdha ilaahay nasiibuhum dheeftooda oo min alkitaabi kitaabka ugu dheefowdha ilaahay xataa idaa watigii jaa'atum ay u timaadowdha ilaahay rusulunaa rusushayna yatawafawnahum xaal ay oogsanayaan qaaluu waxay u leeyihiin rusushu ayagoo tabkiid uga dhigaayo aynamaa kii aawa kuntum ad ahaateen tadcuuna kuwa caabuda oo min duuni ilahi lowsasadiisa ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga warramayaa khaatimadooda sida ay noqonayso ilaahay wuu yidhi xataa idaa waktigii jaa'atum ay u timaado rusulunaa amba rusulunaa rusushayna malaa'igtii oo waxaa weeye ruuxa ka qaadaysa weeye yatawaffawnahum xaal ay oofsanayaan oy ruuxooda qaadayaan qaaluu waxay u leeyihiin qabkiitan weeye inamaa shiicaa way u ahaateen mushrikiinow tadcuuna kuwa caabuda oo min duunilah laysu kadiisa waxaad caabudi jirteen caawe maxay idiin qaba karaan maxaa tegaysiin weeye qaaluu waxay yidhaahdeen dha ilaahay maaliga wax looga cabiraa litaxaq wuquuc weeye lalluu waa lumay annaa xaggayna waa ka lumay kaas gacan kuma hayno ma arkayno qaaluu waxay leeyihin ow dha ilaahay lalluu waa lumay macnaa qaaduu weye lalu qaadu waynaga ciireen annaa xaggayna weye alla wuxuu uri wasahidduu waxay uga markhaati kaceen calaa andurtii naftooda waxay uga markhaati kaceen cinda almowt annahum ayagu kaanuu inay ahaadeen kaafiriina kaafiriin ay ahaadeen washahiduu waxay uga markhaati kaceenow dha ilaahay calaa anfusihim naftooda cindalmood weeye annahum ayagu kaanuu inay ahaadeen kaafiriina kaafirin ay ahaadeen oo waxa weeye inay kufaar yihiin ayuu maaragtay ah, ugaga markhaati kaceen naftooda dha ilaahay قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون إلهي يقول سبحانه وتعالى قال إلهي إليه وقلوا كاس كفارتا إليه maalinta qiyaamo idkhuluu gala ayuu ilaahay u leeyahy fii umamin fii jumlati umamin ummado jumladooda gala oo naarta la gala ummadahaasoo qad xaqeeqee khala tegay min qablikum idinka hortiinna oo min aljinni jinniga kamida walinsi insiga kamida fi naari naarta la gala fi naari jaarmasuulkan udkhuluudaasay ku tacalluqaysaa qaala alla wuxuu leeyahay subxaanau wa tacaala idkhuluu gala fii umamin fii jumlati umamin ummadayaalo jumladooda la gala ayaa laleeyahy ummadahaasoo qad xaqeeqee khalad tegay min qablikum idinkoortiina hadda qoladaan hadda saan la leeyahay kufaaru haadihi lummati weye ummaddan kufaarteed weye ayaa ilaahay wuxuu leeyahay adinka waxaad naarta la gelaysiin kuwa idinka horreeyey ummadahaasoo qad xaqeeqee khalad tegey min qablikum idinka hortiina oo min aljinni jinniga kamida mida walinsi insiga kamida mida naari naarta la gala Ah, ummadihii adinku idinka horreeyey oo sidii noo kale kufaarta ahay ee jinniga insi ka mid ahay naarta la gala ayaa la leeyahay naarta markay galaan waxa ku qabsanaayo oo cadaaba ayaa ilaahay nooga warramayaa kulamaa indhamoo ayuudha ilaahay dakhalad ay gasho ummatun ummado kulamaa indhamoo um, kulamaa waxaa laha tufiidu tikaaraa layidhaah ummadaha markaasi waxa weeye qayb qayb inay ugelayaan oo hal mar aysan wada gelaynin oo qayb qayb naarta i gelayana meeshaan ka cadaynaya ilaahay subxaana watacaala kulamaa in dhammo ayuu dha ilaahay dakhalad ay gasho ummatun ummadyowdha ilahay naarta ay gasho lacanad way lacnadaysaa ukhtahaa walaasheeday lacnadaysaa lacanad way lacnadaysaa howdha ilaahay ukhtahaa walaasheeda walaasheeda waxaa laga wadaa allatii qablahaa weye tii ka horaysay lacnadaysaa lidalaalihaa bihaa weye baadiyeenta ay baadiyeysay maxaa yeele dunuubta yaa laysu soo gudbiyeeye macaasida weye sida khayr kale laysugu soo gudbiyo oo waxa weeye bani aadamku khayrka waa kala qaataa shartana waa kala qaataa marka waxay lacnadaysaa tii ayaga ka horaysay oo ugu sabab aheeday waxyaabaha kanoo soo gaarsiisa weye saasaa la leeyahy tii diinta uga horeysay si nasaara waxaa la yidhi nasaaro talcanu nasaara nasaara nasaaray lacnadaysaa walyahuudu talcanu lyahuud yahuudu yahuuday lacnadaysaa wlmajuusu talcanulmajuus majuusu majuusay lacnadaysaa wahaakadaa weeye kullu man iqtadaa bikayrihi fii diinin baadilin qof kasta oo keyrkiis diin baadila ugaga dayda waxaa weeye wuxuu lacnadayaa midka wadaagkiisa ayuu lacnadayaa marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala lacanad way lacnadaysaa howdha ilaahay ukhtahaa walaasheeday lacnadaysaa xataa ida daarakuu markay ishaleelaan owdha ilaahay fiihaa naarta ay isku haleelaan jamiican xaalihiin kuwa dhan lacnadaana waxa weeye inta oo waxaa weeye maxsarka la joogo ayaa mid walba midda kale lacnadaysaa marka ma-aalkoodu baa wuxuu wada noqonayaa naarta inay wada galaan naarta markay isugu yimaadaan ayay haddana waxaa weeye mar labaad ayay isisii lacnadayaan oy is-eedaynayaan markaasuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala xataa ida daarakuu markay isku haleelaan fiihaa naarta dhexdeeda jamiican xaaliyin kuwa dhan qaalad waxay leedahow dha ilaahay ukhraahum toodi dambo waxaa weeye atbaacda weeye liilaahum toodi horo liajli ilaah maxay u dhahaysaa waa matbuuciinta weeye qaalad waxay leedahan ilaah ukhraahum toodi dambo waxaa laga wadaa ku atbaacdahay oo la lumiyo wax raacay liilaahum liajli ilaahum toodi horo daraaddeeda waxay leedahay waa kuwii la raacay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow haa ulaa'i kuwaan ayaa allaluunaana soo baadiyeeye waxay leeyihin waxay dacweynayaan taabiciintii waxay dacweynaan matbuuciintii kuwii waxaa weeye macsida iyo balaayada u horteeday ayay qayaamo dacweynayaan oo ilaahay ku dacweynayaan laakiin hadda waxaa weye waxba ku tari mayso oo ilaahay sidaan ayuu dhihi doonaa waxaa loo baahan yahay dacwada maanta in layska dacweeyo dadka ahlubaatilka ah oo la daba joogo in maanta layska dacweeyo oo laga caqli qaato oo laga leexdo ayaa loo baahan yahay muran iyo waxaa weeye baryo qiyaamo waxba tari mayso qiyaama waxaa weeye meel daaruljazaa weeye waxaa weeye camal ma ahan qof walba waxaa weye wixii meeshaas uu la tago hadduu khayr yaha khayr ayaa lagu jaasinayaa hadduu shar yahana sharaa lagu jaasinayaa marka maanta intay waktigu kula siman yahay ayaa loo baahan yahay inaad waxa aad ku suganta aad ka baaraan jirto rabbana yaa rabbanaa rabbigayno ayay leeyihiin haa ulaa'i kuwan alla lunaa wayna lumiyeen fa aatihim allow sii cadaaban cadaab sii licfan mulacasan oo lalamuujibaaray lamuujibaaray mina naari naarta ka sii faaatiin kii cadaaban cadaab dicfan mudacafan oo la jibaaray mina naari naarta kasi saas markay yidhaahdaana ilaahay u jawaabaya qaala alla wuxuu leeyahay dha ilaahi subxaana watacaala likullin kull arka waxaa u sugnaaday oo idinkayo ayagaba ka mid a dicfun lamuulaad weye qoladiina wax raacay iyo kuwa la raacaba mid walba wuxuu iska leeyahay cadaab labuulaaba ayuu iska leeyahay saas ayuu iska leeyahay walaakiin kalkeeda laa yaclamuuna ma ogsoonow dha ilaahay amase laa taclamuuna ma garanaysin ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala qaala alla wuxuu leeyahay likullin kulla waxaa u sugnaaday cadaabun mulacafun weeye cadaab la la walaakin kalkeeda laa taclamuuna ma ogsoonidiin waxaa idinku dhici doona weeye maa likulli fariiqin weye qola walba waxa u marka hadda waxa weeye cid walba caqli baa loo yeelay ilaahayna mukallaf ka dhigay waa inay marka ayadu ogaataa casarkeena intaas ayuu ka egyahay wallahu subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu